haddii imaamkii ay wax ku yimaadaan oo salaadii ay ka burto inuu cid uu markaa imaamnimadii usii dhiibayo ay markaa ciddaasi sii walisay axkaamtii ku tacalluqaysay ayaa inoo dembeeyey halkan wuxuu ka hadlayaa imaamka in laga rabo inuu dadka uu tujinayo xaaladooda ilaaliyo oo aanu ku dheerayn wayustaxabu waxaa loo jeclaystaa sunno waa lilimaami imaamka an yukhafifa fi ladkaar adkaarta inuu khafiifiyo iyo qur-aanka uu akhriyayo ilaa an yaclama inuu ka og yahay mooyaane min xaali lma'muumiina dadka uu tujinayo xaaladooda annahum yu'iruuna atatwiila inay dheeraynta door bidayaan imaamka waxaa laga doonayaa inuu ukhafiifiyo salaada ma'muumiinta nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi man ama minkum man ama falyukhafif war kii eh, dadka tujiyo khafiif ama kii dadka tujiye ah, ha oo dadka iyaanu salaada ku dheeraynin takfiifkaasi eh, waxa uu gelayaa qiraaadii wuu gelaya wuu gelayaa sida musanifkuba kitaabkiisa muhadabka uu ku sheegay oo dee lagu dheerayn maayo ood garanaysaan xadiidkii saxiixa ahaa anta ya mucaad markii mucaad radia allahu tacaala canhu salaaddii cishaayey suura maaragtay suurat lbaqara saxaabadii dabada u qabtay ninkii u ka goostay ee nabiga laisula tegay alayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi mucaadow ma nin fitno wada ayaa tahay miyaad waleyl iyo suuradaha la midkaa ah aad ku tujisi sidoo kale adkaartii ayuu khafiifinayaayo waa kuwii markaa culammadu lahaa sujuuddii subxaana rabbi alcadiimta saddex goor ka badin maayo subxaana rabbi alaclaada iyadana sujuuddii saddex goor ka badin maayo اعtidaalkii samع الlah لmن xamd marku sa رbna laka الحamd xamdا kaثيirا طayiba mubaarakا فيih waxa uu ku darayaa mil الsamaawaati mil اlarض mil maa shiئta min شhayءi baعd halkaa dhaafin maayo markaa adkaartii saasuu u khafiifinayaa qiraa'adiina wuu khafiifinaya waxaa laga soo reebayaa xaaladan ilaa an yaclama min xaali الma'muumiina anahum yuؤhiruuna الtaطwiil inuu og yahay oo rag isyaqaano ay yihiinoo wuu ogsoon yahay inay jeclaysanayaan in salaada loo dheereeyo taasaana lagu xambaarayaa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam dheerayntii salaadaha qaarkood uu dheereeyey salaadii maqhrib ee uu suuratu suuratulacraaf labadii ragcadood u kala qaybiyey dee aad bay u dheeraanaysaa waxaa markaa lagu xambaarayaa dad markaa dee nebigu calayhi salaatu wasalaam xaaladooda ogaayo aanay dhib ku ahayn inuu ku dheere u dheereeyo inay ahaayeen sidoo kale nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa salaada ayaan galaa anigoo doonaya inaan dheereeyo deetna ilmo yaroo ooyaya ayaan maqlaa hore ayaan markaa waan soo gaabiyaa horeaan uga baxaa si aan ugu fasaxo hooyadii iyadana qalbigeeda aan loo mashquulininoo khushuuc la-aani aanay ugu dhicin sababta loo khafiifinaya waxa wey fa ina fiihim asagiira walkabiira wadaciifa walmariida wadalxaaja oo xadiidkaa sheegay qof xanuunsan ayaa ku jira qof weynoo da-abaa ku jiroon taagnidaba xamilaynin mid eh, iska taag daran baa ku jira iyo mid dan u socdo oo hore inuu salaada u tukado doonaya marka tacliilkaasi de wuxuu faa'iideynayaa haddii intaa midinaba midinaba aanay jirin oo raggu ay yihiin rag isyaqaan oo dheeraynta doonaya cid kalena aanay u iman cid kale aan filanaynin inay iska dheeraystaan in aan la diidaynin oo ay caadi tahay waa salaadihii faralka ee waajibka ama salaadihii sunnaha ahaa de waa la yska dheeraysan karaa markii la yska dheeraystana de haddii qof kugu xidhay oo kale salaatulil aad ka tukanaysay qof kugu xidhay dee u gaabin mayso waa iska dheeraysan hadduu markaa isagu kari waayo dee waa kaa goosan karaa sidoo kale fadhina wuu iskaga tukan karaa laakiin iyada soo gaabe lagu odhan waa salaadihii maaragtay jamaca in lagu tukado la sunaynayo waidaa axasa alimaamu bidaakilin imaamku hadduu dareemo qof soo gelaya wahuwa raakicun isagoo rukuucsan istuxiba lahu waxaa loo jeclaystaa an yantadirahu inuu qofkaa sugo fii asaxi ilqowleyni laba qowl mood midkooda sixada badan wayukrahu waaba la karaahiyeystaa fil aakhari qowlka kale siduu leeya haddii uu qofku dareemo in masjidka qof soo gelayo waxaynu eegeynaa xaaladda uu ku sugan yahay hadduu rukuuc ku jiro ama atixiyaadkii u dambeeyey uu ku jiro waxaa sunno abay leeyihin culammadu inuu u yar dheereeyo si uu qofkaasi rukuucda u soo gaaro ama atixiyaadka u soo gaaro laakiin haddii uu meel labadaa wax aan ahayn ku jiro waxba sugi maaye salaaddiisu iska wadanaya sababtuna waxa weeye labadan xaaladood dee qofka danbaa ugu jirta in lala yarsugo oo walaalkii qof markaa saacidayuu noqonaya oo rukuucda markaad ku yar sugto dee ragcaddii baad soo gaadhsiisood ku sintay marka qof ragcaddii soo gaadhay buu noqonaya ataxiyaadka dambe haddaad ku jirtana dee waxaad ku simaysaa salaatuljamaacadiio haddaad ilayn ka baxda jamciiba salaatuljamacad saasay ku dhaafaysa laakiin haddaad la yar sugto ilaa intuu salaada gelayo markuu galo hadda hadduu doonto isagoon fadhiisanba na aad ka baxdo waad ku sintay oo salaaddii jamaacadii wuu soo gaadho fadligii jamaacada waa helaya markaa labadaa xaalo waa de icaanaha ku jirtaiyo maaragtay kaalmayn qofkaa khayr loogu kaalmeeye waa mustaxab in la sugaa oo loo dheereeya qowlkaasi saasuu leeyahy waxaanu ka eegay xagga icaanada icaanat lmuslimna dee waa khayr wey tacaawanu cala albiri waataqwa qowlka kale waa la karaahiyeysanayaa yidhi laba arrimoodba wuu isyar dareensiin karaayo de salaadda ilaahay dartii loo tukanaya haddii la dheeranay ilahay dartii baa loo dheeraynay markaa imika rukuucdii waxaa loo dheerayy qof dartii baa markaa halkaas oo in ikhlaaskii ay maaragtay wax soo gaarhayaan halkaa maaragtay dareen baa imanaya waa layihi waxaa kale oo iyadana meesha ku jirta dee dadkii hore jamaca ku jiray inaad ku dheeraysa iyaduna meesha imanaysa adigoo kaa u danaynaya kuwanaana ka awleysan salaada ku soo jiray kaa imika soo gelaya dhinacaasaa markaa qowlkan kale ee karaahada sheegaya uu ka eegaya laakiin labadaba waa laga jawaabayaayo dheeraynta waxaa laleeyahay laguma talax tegayo oo dheerayn dadkan ku adkaata lama dheeraynayo ee waa si isagana dan u ah kuwana aan dhib ku ahayn ayaa loo dheeraynaya weli hadday xaaladdu ay dheeraanayso maanta dhan uu xaabxaabanayo oo kabihii uu gargaraacayo oo aayar u maarata iska yar kuurkuursanayo oo wakti ay qaadanayso dee waad iskaga tegaysaayo markaa xooyaan kuwan inaad e aada muraacayso ayaa ka awlaysnaanaysa xagga ikhlaaskana waxa uun ay dhib noqonaysaa haddii aad qofkan maaragtay si gaara u danaynayso laakiin haddii ay iska lilaahi kaa tahayoo inuu markaa qofka aad ragcadda ku sinto uunoo khayrkaa aanad seejinin un ay tahay iyada lafteedaaba khayra oo aan markaa ikhlaaskii ka hor imanayn laakiin haddii aad dadka qaarna soo maarata la yar markaad garatay inuu hebel yahay kuwa kalena aanad u joojinayn halkaasaa ikhlaaskii markaa dhaawacan yahayo taa weeyaan tahalista iyo waman adraka alimaama halkanna wuxuu musanifku ka gelayaa idraagaadkii qaybahoodii kala duwanaa soo haleelkii imaamka la soo haleelayay iyo ragcadii iyo waxyaalihii la midka ahaa waman adraka alimaama qofka imaamka soo gaara qabla an yusallima intaanu assalaamu calaykum ta hore odrhanin oonu miimka gaadhin faqad adraka aljamaacata qofkaasi qof markaa salaadii jamaacada iyo jamcii soo gaadhay wey waa maxay haddaad allaahu akbar tidaad ra'da gaadho iyadoon imaamkii assalaamu calaykum miimkeedaa dambe gaadhin niyadaaduna ay tahay jamca ku biir jamca waad ku biirta haddaad doonto adigoo akbad sii maraya isna asalaamadu ha bilaabo kol haddaad ka gaadhsiisa isagoon weli saldhalan miimku salaadda kaga baxaya assalaamu alaykum taasuu kaga baxayaa salaada marka intaanu calaykum gaadhin adna ra'da markaad gaadho akbar bay salaadda guntabaysa markaa tiisii oon furanin oon furmin ayay taadii xidhantay jamacaa warkaa ka mid baata dhib iyo dheefba tii sujuudu sahwiye wax lagu lahaa dee waa lagugu yeelanaya haddii kalena dee jamicii qof soo gaadhay baad noqonaysaayo mudrikun liljamaaca baa tahay xataa haddaanad fadhiisan weeye marka marka aduu assalaamu calaykum ilaw miimkii gaadhay intaanad fadhiisan adigu allaahu akbar ti ad tidhad fadhiisan is leedahay ayuu assalaamu calaykum ma fadhiisanaysid ma fadhiisan saasa e isaga taagnaanaysa haddaad soo fadhiisato salaaddii way kaa buraysa iska ilaali adigoo fadhiistoy atixiyaadkii bilaabay ama bilaabayaba hadduu ka baxana waa sidoo kale horaad ka kacaysa iska sii fadhihi dadku waxay moodaan in atixiyaadka inu dhamaysta laga e doonayo atixiyaatu lilaahi sidii ama atixiyaatu mubaarakaatu maraya markuu assalaamu calaykum tabaqlo u yar dadejinaya e ka yar gaadhsiisan atixiyaad baadu meeshan lagaama doonayaba meeshan imaamkunbaad inaad khilaafto diidaysay ood la fadhiisanay u fadhiisanaysa ood iyo u imaamkiina kala furate waa inaad hore ka kacdo waman adraka alimaama qabla an yusalima faqad adraka aljamaacata waman adrakahu raakican marka halkan de waxaa loo xujaysanayaa imaamkiisa oo salaadii ku jiraad adiguna ku xidhatay dee jamaacaduna intaasunba ahayd qof salaad ku jiraan salaadda ku xidhato ayuun baabay jamaacadu ahayd markaa dee qof markaa jamc salaadaasi ku galay ayaad noqonaysa abcan laakiin la fadli iyo la ajri noqon maysid kii jamca bilowgii kala soo bilaabay waa fadiilaة duuna fadiilati man adraka man adraka aljamacata min awaliha la fadli ma tihin culamada waxay hahdeen toddobiya labaatankii ama shan iy labaatankii baa la qaybsanaya oo dee ninkaa bilowga ka soo gaaray isagu toddobiya labaatankiiba duu weysadiisii iyo wixiisi kalena soo dhamaystay dee adna waxbaad ka soo gaadhay laakiin maad soo wada gaadhin waman adrakahu qofka soo gaadhay imaamka raakican waa idraagii labaad weey rukuuc qofka imaamka ku soo gaadhay faqad adraka rakcata rukuucdaa nin isaguna soo gaadhay ragcaddaasi ayuu noqonaya oo ragcadda dee waxaa lagu soo gaadhaa rukuucdaa lagu soo gaadhaa rukuucda ayaa ragcadda lagu soo gaaraa xadiid daaraqudni uu warinayo baa waxaa ku jirtay man adraka rakcata min asalaati qabla an yuqiima alimaamu sulbahu faqad adraka qofka ragcadda soo gaara intaan imaamku dhabarkiisa soo qaadin qofkaasi qof markaa gaadhay weeyaan waxaa kaloo jiray xadiidkii abubakra radia allahu canhu markii uu iyada oo la rukuucsan yahay masaajidka yimid waa kii soo rukuucay intaanu safkiiba soo gaadhin marka wuxuu u soo rukuucayey dee waa iduu ragcadda gaadhay lan meelaha kaleba sidaa lama samaynaye sidoo kale ibn mascuud iyo ragba maaratay saxaabadii kamida na arintaasi way eh, ka soo aroor zayd ibn wahbi oo taabici weyn ayaa isaguna soo wariyeyoo in marka aad soo gasho imaamka hor rukuucso masaajidka aad iska soo rukuucayso xataa safka adoo sooba gaadhin inaad soo rukuucaysay qaarkood markaa sida sida ibnu wahab aarkiisoo kale iyo ay tilmaamayeen waxaa kale oo markaa iyaduna meesha ku jirta dee markaad rukuucda soo gaadho ragcadda badankeedii waad la soo gaadhay imaamka qiyaamkii iyo maarata qiraa'adii unbaa kaa horeeyey qiraa'adana dee madaahibta badankeedu waxaabay qabaanba mamuumka qraaba lagama doonayna imaamkaa ka xambaarayay markeeda horaba markaa waxaa dhiman waaba qiyaamkii qiyaamkiina waa adiga takbiirta kula yimid oo qiyaamkii de qeyb kamida waad la timid rukuucdii wixii ka dambeeyey o dhanna waad la timid markaa iyaduna waa saas madaahibtuna waa isku wada waafaqsan afartay afartai khilaaf aan markaa xooganayn oo bacdu salaf sida imaam bukhaari iyo rag noocaasa ah, waxaan filayaa isxaaq ibn rahaweyh iyo ay qabeen baa jirayoo rukuucda inaan ragcadda lagu soo gaadhin laakiin khilaaf markaa xooggan oo yani culamo badani ku tagtay ma aha culamada mucaasiriinta wakhtigan qaarkood oo ku tegay way jiraan laakiin ma xoog badna markaa rukuucda haddaad soo gaadho oo aad rukuucdo imaamkiiyoon dhabarka soo kicinin weliba tuma'niinana aad ka gaadho imaamkiiyoon soo kicin aad ku xasisho rukuucda ragcaddaa waad gaadhi wain adrakahu fi اrakcati اlakhiira hadduu ku soo gaadhay imaamka ragcaddii u dambeysay waa xukunka saddexaad ama arrinta saddexaad xagga idraaka ku tacalluqee fahiya awalu salaatihi qofkan dib ka yimid salaadiisa bilowgeedii waa halkaa wamaa yaqdiihi wuxuu qallaynayo yacnii waxa uu u kacayo imaamka dabadiina fahuwa aakhiru salaatihi waa salaadiisa inteedii dambe sidaa daraaddeed yuciidu fiihi lqunuuta hadday salaad subax ahayd dee qunuudkii wuu ku ceshanayay waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo maxaa tan laga sheegayaa la yidhaaho eeg salaadiioo qeyb la tukaday markaad timaaddo waa adiga la gelaya kolkaad la gasho waxaa laga yaabaa iyagu inay ragcaddii saddexaad marayaan aduu halkeed maraysaabaa markaa laisweydiiyey iminkaad la gashay ad markaa maxay kuu noqonaysaa adiga waa ragcaddaadii koobaad inagu saasaynu qabnaa shaafici saasuu leey qolyo kaloo shaafici ku khilaafsan waxay idhahdeen may waa ragcaddaadii saddexaad adigoo iminka salaadii galay saddex un baabad ka bilowdayba deetana afarna waad la tukanaysa kolku dhammeeyana waad kacaysaa kow iyo laba ayaa dib ugu kacaysa tan aad u kacday kowdii bay noqonaysaa ta ku xigtaana labadii bay noqonaysa markaa salaada saddex baad ka bilowday ayay iyagu qabaan laakiin shaafici raxmat ullaahi caleyh waar wax saddex ka bilaabmaa ma jiraan buu wax waliba kow unbuu ka bilaabmaa laakiin wax marka intuu saddex ka bilaabma haddana kow ku dambeeya dee ma jiro marka maxaa meeshii ka dhalanaya ilan ragcaduhu kale axkaam bay ahaayeen ragcadda koowaad waxyaalo la akhriyayay baa joogaan ragcadaha dambe la akhriyin marka haddaba markan aad ragcaddii gashay haddaynu nidhaa waa kuu kow dee sidii waxyaalihii ragcadda koobaad la akhriyi jira la yaqaanay ayaad la imanaysaa ducaaul-istiftaaxi baad akhriyaysaa faatixadii baad akhriyaysaa suuraddii ka dambeysay adaad ka gaadhsiiso wixii oo dhanba ood ka gaadhsiin karayso dee wixii oo dhanba waad akhriyaysaa soo arki maysid haddaynu idhaahno waa saddexna de saddexdii ta faatixadun baa la akri jiray wax kaloo la akriyay ma jirin marka shaafici madhabkiisu waxa weeye qof waliba markaa uu salaada galay ayuunbaa ukowa inta dambead ukacaysaana de waa intii ku dhinayd waa salaadaada qaybteedii dambe haddaba hadday salaad subax ahayd ood ragcaddii dambe imaamka kula xidhatay adiga maxay kuu tahay kow bay kuu tahay imaamkii waa kan qunuuday markuu rukuucdii ka soo kacay adigu de waad iskala qunuudaysaayoo de isagaad ilaalinaysaa ku dayanaysa waa ka sujuuday waa ka atixiyaadsaday waa ka ka baxay waa adiga istaagay waa ragcaddaadii labaad kolkaad rukuucdo ead ka kacdo dee waad iska qunuudanaysaa ilaan adiga qunuudkaagi waa imika oo waa ragcadaadii dambe marka waa saas wuxuu yihi wain adrakahu fi rakcati alakhiirati fahiya awalu salaatihi marka xadiidkii baana loo cuskaday ida uqiimat الsalaatu falaa tatuuha faatuuha wacalaykum الsakiinaةu wاlwaqaar ama falaa tatuuha waantum tascawn waatuuha wacalaykum الsakiinaةu wاlwaqaar fama adraktum fasaluu wma faatakum faatimuu wafii riwaayati faqduu marka wixii aada soo gaadhaan tukada wixii kalena taam yeela marka halkaa faatimuuda ayay dee shaaficiyadii leeyihiin dhamaystira yani waa idin soo bilaabantay wey qolyaha kale faqduda riwaayada ah bay haystaanoo wamaa faatakum faatakum baaba la wiiliyay bay kuleeyihin waabay ku dhaaftay kow iyo laba way ku dhaaftayba mabaad soo gaadhin faqduuna waa qalleeyoo dib ka soo qalleeya wixii idin dhaafay maxaa ku dhaafay wamaa faatakum wixii idin dhaafayna qalleeya maxaa idin dhaafay markaa yidhahdeen dee waxa ku dhaafay kow iyo laba ahaay dee waxaan lagu faraya dib ka qalaynaysaa waa wixii ku dhaafay wixii ku dhaafayna kow iyo labay ahayd bay idhahde qoladaas laakiin dee shaafici eh, inuu naska yar markaa si isu yar maaratay tanfaati mudana u qabsado eh, halkana u markaa de yar awilo oo uu yidhahdo de waxaa loo jeedaa un wax laysla wada fahmayo oo ah yani waa inta kuu dhiman maafaatakum de waa lagala had waa inta imaamkaala hormarayo yani afartii ragcadood maad soo wada gaadhine laba ragcadood unbaad imaamka la tukatay marka intaanad la tukanna laba ragcadoodooda ku dhiman weeyaan adigu markaa kelidaada u tuka saas oo kale ayaa loo fasirayaa daahirka uun sidiisa looguma dhegayo wax saddex ka balaamaama jira buuri wuxuu yidhi wman adrakahu qaa'ima faqara'a bacda alfaatixati uma rakaca alimaamu qabla an yutimahaa faqad qiila yaqra'u tamaamaha uma yarkacu waqiila yarkacu walaa yaqra'u idraagaadka markaa ama soo haleelka imaamka lasoo haleelayo xukunkii ugu dambeeyey buu inoo sheegay wuxuu yihi waman adrakahu qaa'iman qofka imaamkii u yimaada isagoo imaamku taagan oo de qur-aankii akhrisanay faqara'a isaguna akhriya bacda alfaatixati faatixadii wax kamida ka gaadhsiiya uma rakaca alimaamu kadibna imaamku rukuuco qabla an yutimahaa isagii oon dhammaystirin faqad qiila waxaa la yidhi yaqra'u tamaamahaa wuu dhammaystiranayaa uma yarkacu markaa kadibna wuu rukuucayaa wa qiila waxaa la yidhi yarkacu wuu iska rukuucayaa walaa yaqra'u mana markaa qur-aan akhriyi maayo imaamkii markaa u timaad isagoo rukuucsan haddaad timaad soo aragno waad la rukuucaysaa ragcadaasna way ku xisaabsan tahay haddaad si fiican usoo gaadhay haddii laakiin iyadoo la taagan yahay aad timaadoo la akhriyayo oon weli la rukuucin dee waad xiranaysa kolkaad xidhato haddaad hubto ama aad yani aad u filana u rajaynayso inaad intood istiftaaxii akhrido aad haddana faatixada ka gaadhsiinayso waad akhrisanaysaa oo matalan dee salaaddii kor baaba qiraadadii loo akhriyayaayo waad maqlaysaa inuu imika bilaabay oo dheer u qabsadayoo ay wakti qaadanayso ducaaul istiftaaxaagii iyo faatixadaadiiba dee waad sraacsanaysa haddii laakiin aad ka shakisan tahay inaad ka gaari karti in kale lagaama doonayo ducaaul istiftax iyaga waxaa joojinaysa waajibkii uun bismi illaahi allahu akbar bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin maaliki yowm iddiin haddaba adigoo ayuu kaa rukuucay imaamkii markaad maaliki yowm maraysa maalan miyaad faatixadii dhammaystiraysaa kadibna rukuucaysa mise waad iska rukuucaysaa ayaa laba wajhi ay culammadu isugu qabteen qaar waxay yidhaahdeen waad akhriyaysaa faatixada maxaa yeelay dee adigan qiyaamkii iyo sara jooggii soo gaadhay faatixadan qiyaamkaa lagu akhriyi jiray maxalkeedii baad soo gaadhay kol haddaad maxalkeedii soo gaadhay qiraacadii waa lagugu yeeshay akhri waxaad kaga duwan tahay kii rukuucda ku soo gaadhay imaamka isagu maxalkiiba muu soo gaadhin rukuuc muu soo gaadhay kaasi isaguyo maxalul qiraa'aba muu soo gaadhin oo saa daraaddeed isaga faatixadu way ka dhacday laakiin adigu sara baad soo gaadhay sara waa halkii faatixada lagu akriyi jiray waa lagaa doonaya dhamayso faatixadaada haddii lagaa soo harkaana waa nasiib kaa dee ragcaddaasi kaa tagta wejhiga labaad oo muctamada qaabkaynu u sawirnay marka lagu socdo waxa uu leeyahay may intaasay kaaga eg tahay waad iska rukuucaysa ragcaddiina waad xisaabsanaysaa oo faatixada intii dhinaydna waa lagaa dulqaaday kii rukuucda ku soo gaadhayba sow faatixadii o dhan lagama qaadin adigaaga inta yaruun soo gaadhayna intii aad soo gaadhina kol haddaad akhriday intii kale waa lagaa qaaday faatixadoo dhan baaba la qaadaye mahaafkanaa markaa la qaadi waayayaa bay leeyiin marka kanaana muctamada waa marka qaabka aynu u sawirnay ah qofkii intuu galay uun bismi illahi raxmaan raxim uga bilaabay laakiin hadduu duca ku mashquulay allahu akbar ujaat wajhi aladii fatara asamaawaati walarda xaniifa wma ana min almushrikiina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamaatii lilahi rabi اlcaalamiin laa shariika lah bidalika umirtu wa ana min almuslimiin tii uu yihi ayuun baaba allahu akbar li hadal rukuuca dee waxaa lagu le adiga iya sunaan ku mashquul ku yidhi ha rukuucin ad aggeed u ku mashquushay intii aad taagnay intii aad wax akriyaysa wixii aad akhriday in la egoo faatixaa lagaa intii aad sunnahan ku mashquushayd sunnahan akriyeysay in la egoo faatixada inta uga dhiganta ayaa lagaa rabaa haddii lagaa soo horkaco waa nasiibka ragcaddaasi kaa tagta haddii intaad intii akrido aad ka gaadhana waa ilaahay mahadiya ka gaadhay dee ragcaddiina markaa xisaabsan bar dambana waxaasoo kale hau noqonino adigoo aan hubin inaad ka gaadhsiinayso sunnaha ku mashquulin ee faatixadaada hore ka akri waa qofkii markaa dee iyadoo la taagan yahay kusoo biiraysa ama dad bilowgiiba la bilowday kii bilowgii la bilaabay haddaad tahay dee ducadaada waad akrisanaysaa faatixadaadana waad ku xigsiinaysa haddii lagaa hor rukuucana mushkilad male adigu waad wadaysaa faatixadaada waad xataa hadday rukuucda ka soo kacaan aduu salaadaad la bilowdayo waxa weeyaan arrinkaagu waa ka sahlan yahay qoladan kale ee habsankaa xataa hadii la rukuuco rukuucdii laga soo kaco la sujuudo faatixadaadii markaad dhamaysato unbaad soo rukuucaysa adu waad soo daba ordaysa soo daba guclaynaysaayo inaad markaa meelaha dhexe kusoo gaadho ayuunbaad ku soo dadaalaysa laakiin kani dee waa nin salaada dhexda kaga soo biiray faatixadii wax ku filanna aan soo wada gaadhin qeyb uun wax ku filan soo gaadhay qaybtaasaa laga doonayay marka wuxuu yidhi marka dee qiisada ay kala haystaan labada wejina waynu sheegnay ama tacliilaadka labada wejiba ay kala leeyihiin kani markaa wuxuu ka qiyaas qaadanaa kii dee rukuucdaba kusoo gaaray kol haddii ya haa qowlaan sida kolley halkan dee musanifku inoo tilmaamay waa faqad qiila yaqra'u tamaam qiila yarka markaa waa awjuh wey marka baa ku qoran soo maha waa wajhaan weyn waa de alaaa ku sheegaan oo marka lagu soo daro kaa sunnaha ku mashquulan saddex weji bay noqonaysaayo weji odhanaya uun mar walba iska rukuuc ama ku mashquul amaa ku mashquulin iyo weji odhanaya me mar walba akri ama ku mashquul ama ku mashquulin iyo sidan aynu dooranee muctamedka aynu ka dhignayo haddaad sunno ku mashquulshay intii in u dhigantaa lagaa doonay haddaanad sunno ku mashquulinna eed markiiba faatixada hore ka bilowday markuu rukuuco waad la rukuucaysaa una intaa ayaa kaaga filan awjuh weeyaan wuxuu yihi wayukrahu an yasbiqa an yasbiqa alimaama biruknin wayukrahu waxaa la karaahiyeystaa waa karaahatu taxriim oo wa xaaraan an yasbiqa alimaama imaamka inuu qofku kala hormaro biruknin hal rukni inaad imaamka rukni kala hormarto iyo rukni barhkii inaad kala hormarto intaba waa la karaahaystaa waa arkaan waa arkaantii ficliga ahayd waliba waa karaahatu taxriim inaad ka hor rukuucdo ama ka hor sujuuddo uu kugu soo gaadho waa sabqun bibacdi ruknin baa kaa la odhanaya ruknigii qeyb ka midaad kala hormartay oo adigaa ka hor rukuucay waa xaaraan ruknigoo dhanba inaad kala hormartaana iyana waa xaaraano iyadu waa sidee intood ka hor rukuucda isagii rukuucinba ayaad isagii hadana haddana weli soo rukuucin ka soo kacday markuu sii rukuucay markaa rukuucdiiba iskumaydaan gaadhin ruknigii oo dhanba markaa waad kala horreysay imaamka iyaduna waa xaaraan musanifku marka halkan karaahu ka cabiray karaahadan markaa waxaa lagu fasiray karaahatu taxriim maxaa yeelay dee nusuusta saasaa laga fahmayo nahyigiina waa soo aroorayba laa tubaadiru imaama idaa kabara fakabiruu waidaa rakaca farkacu waa kii xadiidku ahaa kii kalena waa kii ahaa amaa yakhsha aladii yarfacu ra'sahu qabla alimaam an yuxawil allahu suuratahu aw wajhahu wajha ximaar ama suurata ximaar kan imaamka ka hor madaxiisa kor u qaaday ee ka horeynaya miyaanu oo wejigiisa weji dameer laga dhigo marka de cuquubada waxay ku iman kartaa waa arin xaaraana oo qofku uu markaa ku dhacay marka arintani xaaraan weeyi oo ma banaana laakiin fain sabaqahu biruknin salaaddii kama burinayso dembi weyn buu ku dhacay arrin markaa foolxun buu ku dhacay salaaddii hadday xabaddaa keliya tahay salaaddii burin weyso fain sabaqahu biruknin hadduu haddaba rukni uga horeeyo waa arkaantii ficliga ahayd caada ilaa mutaabacatihi waxaa la sunneeyaa waa nadbane inuu soo laabto haddaad rukuucday imaamki rukuucinba masaajidkii jaarkunba allahu akbar yii imaamkuna qiraada ugu dhameeyey adiga kaagu isagii baad mooda waabad rukuucda adigu markaa saahibaa tahay saahibaa tahay haddaad markaa sahwi ay arrintu tahay waxaa la yihi waad kala dooranaysaa inaad soo noqoto ood markuu isagu rukuuca la rukuucdo iyo inaad ku sugto labadaasaad kala dooranaysaa haddii arrintu sahwi ahay laakiin hadday ogaan ahayd bay yidhahdeen culammadu waxaa la sunneeyaa inaad soo noqoto waayo xedab daran baad samaysay fool xun baad samaysay soo noqo oo kolkuu isagu rukuuco la rukuuco markaa qoladan kale kan sahwiga ku jira waxay leeyihiin dee waa laba daran mid dooro oo sahwina wuu qofkan ugu dhacayo dee waa cudurdaar buu leeyahay marka meeshan laba ishkaal baa jiroo haddaad soo noqotona qof laba jeer rukuucay baad noqonaysa intood rukuucday haddaad soo noqoto deetana markuu isagii rukuuco ka daba rukuucdo dee qof laba jeer rukuucay baad noqonaysaa rukuuc baad salaaddii ku kordhisay baa imanaysa haddaad ku sugtana qof imaamkii khilaafay ayaad noqonaysa markaa waa laba labaduba laba maxduur weey waa laba daran labaduba markaa waxay yidhaahdeen kan ogaan u rukuucay edabdarre maadaama uu sameeyey waaba nooc iska ciqaaboo kale uu soo noqonay degdegiisii dibdhacbaa markaa uu ku bedelayay kani markuu si sahwise u sameeyey dee sidii uu yeelaba ishkaal baa mushkilad baa yar jirtae hadduu dana wuu iska joogi hadduu soo noqdana iyadana loo diidi maayo labadii isaguu kala dooranayaa fain sabaqahu biruknin hadduu rukni kala hor maray imaamka uu uga horreeyey wey caada wuu soo noqon ilaa mutaabacatihi inuu markaa uu markaa imaamkii ku mutaabaceeyo walaa yajuusu iyadu maba banaana waa xaaraam sidii kii horeba xaaraanta u ahaa lakin tan way ka sii daran tahay an yasbiqahu inuu kala hormaro imaamka biruknayni laba rukni inuu imaamka kala hormaraa iyaduna ma banaana waa xaaraan fain sabaqahu biruknayni hadduu laba rukni kala hormaro caalima bitaxriimihi baطla salaatu wey waaya fain sabaqahu biruknayni hadduu laba rukni kala hormaro markuu sidaa yidhi intaanu jawaabtii ridin ayuu wuxuu doonayaa inuu ku baro labada rukni siday ku imanaysaa inaad imaamka kala hormartaa waa kana fahad bian suuradiisu waa suuratu bian ama musawarun bian waxaa lagu suuraynayaa inuu rakaca rukuucay ma'muumkii qablahu imaamkii ka hor falamaa araada markuu doonay imaamkii an yarkaca inuu soo rukuuco ayuu rafaca qablahu isagu wuu ka hoos hor qaadayoo haddana wuu ka soo kacay imaamkii soo hoobanaya ayuu isagu ictidaalay falamaa araada an yarfaca haddana imaamkii markuu doono inuu soo kor usoo kacu ictidaalkii yimaado ayuu sajada isagu sii sujuuday marka macnaheedu waa maxay rukuucna kumay kulmin ictidaalkii sarajooggii dambe kumay kulmin soo maa markaa sabqiga la rukniga dhamayska tiran sabqintiisu waa sida ku hormaridda rukniga dhamayska tirad imaam kala hormaraysaa waa inaydaan isugu iman meeshii markaa laba rugniyo isxiga haddaydaan isugu imaninba ogaana arintaasi ahayd fain facala daalika hadduu arrinkaas sameeyo caaliman bitaxriimihi isagoo qofkani ka warqaba arintani xaaraan inay tahay batalat salaatu ninkaa salaadiisu way burtay salaadii uma jirta ka waa lifuxshi lmukhaalafa inamaa jucila alimaamu liyutama bi imaamka in lagu daydo ayaa dee layna faray adiguna waxaabaad la timid mukhaalafo iyo khilaaf imaamoo foolxun salaadaadii markaa way buraysa kaa hore halka rukni un kala yar hormaray ama yani ka soo kacay imaamka ka hor waa kanoo xadiidkii dee cuquubu u sheegay oo xaaraam ka fahnay laakiin haddana xadiidkii kuma sii jirto qofka saa sameeyaa salaaddaa soo celiyo i taas markaa inay yani salaadii socon karayso ayaaba xadiidka marka laga fahmi karaya lakin haddii arrinta ay sii badato laba rugni aydaan ku kulmin imaamkii salaadaadii way burtay bay leeyiin ahlulcilmigioo dee ma adigaa imaamisa isagaa imaama adigiibaa sii hor cararaya oo sii hor socdo weliba xataa ka maaragtay aanu kuguma soo gaarayninba walaa yajuuzu an yasbiqahu ma banaano inuu kala hormaro imaamka biruknayni laba rukni fain sabaqahu biruknayni laba rukni hadduu kala hormaro bian rakaca qablahu suuradiisu waa inuu rukuuco oo kale maalan imaamkii ka hor falamaa araada an yarkaca markuu imaamkii soo rukuucayey ayuu rafaca qablahu isagoo haddana ka kacay rukuucdii falamaa araada an yarfaca imaamku markuu doonaya inuu ka soo kacana sajada wuu sujuuday dee taa maxaa kasii isagoo sooba rukuuca inaad haddana ka soo kacdo isagiioo weli taagan aad iskaba sujuuddo taasina iyadoo hadalba malade sujuuddii baad maraysaa imaamkiina weli wuu taagan yahay salaadi kuuma jirto inaad ka goosatayna maad oo gaar aad u tukanayso marka waa salaadaad ku ciyaartayoo way burtay salaadaasi marka fain facala dalika buu soo celiyey isagoo marki hore fain sabaqa baruknayn la yihi markuu dee suuradii soo dhexgeliyey ayuu taas keenay wain facala daalika sidan hadduu sameeyo maca aljahli isagoo jaahila waa qof jaahilo aan waxaan basanu garanayne wuu iska wadaa unoo dadka maaragtay isagu iska wataa un imaamkana u yar dhegeysanaya xoogaa inuu kasii dheereeyana ma doonaya lakiin meel walba uga horeynaya waa iska jaahilo ma moodayo waxaan inay salaada dhib u geysanayso lam tabtul salaatuhu buu yihi salaadiisu sidaa ku buri mayso laakiin mushkilad kalaa jirto oo walam yactada xisaabsan maayo bitilka ragcati ragcadda waxaasi dhex dhacay waa ragcad ka maqan kii jaahilka ah horta salaaddii laga burin maayo laakiin ragcaddii ay arrintaasi dhacday ee labadaa rukniye sidaasa uu imaamka ka sii horreeyey ee weliba imaamkiina aanu kuba soo gaadhin ragcaddaasi ragcaddii baa ka buraysa ragcaddaasi mid jirta maaha imaamka markaa sujuudihii wixii wuu ku raaci laakiin markuu imaamku salaaddiisa dhammaysto ayuu ragcad dib ula imanaya isagu wain facala daalika hadduu sidaa sameeyo maca aljahli lam tabطul salaatuhu salaadiisu ma burayso dee rabbanaa laa tuaakhidna in nasina akطa'na baa meesha taalla walam yactada bitilka ragcati laakiin ragcaddaasi mid xisaabsan ma aho dee lam yutaabic ilimaama fii mucdami afcaaliha afcaasheeda badankeedii imaamkii kumuu waafaqin kumuu mutaabacayn oo kagamuu dambeynin isagii baa kasii horey waman xadara qofka yimaada waqad uqiimat isalaatu iyadoo salaadii la aqiimay lam yashtagil canhaa kaga mashquuli maayo binaafilatin salaad sunna a wa in uqiimat haddii la aqiimo wa huwa fi naafilati isagoo sunnihii ku jira walam yakhsha aanu kana baqanaynin fawta aljamaacati jamcu inuu dhaafo atamahaa sunnihiisa dhammaystiran laba xukunoo markaa salaadii sunnaha ku tacalluqu ku khatimay baabka salaaddii oo la aqiimaya haddaad timaado waxaa karaahiye ah inaad sunno gasho inaad sunno gasho waa karaahiyo taxiyatulmasjid iyo salaaddii sunnaha ee matalan salaadda subax ka horreyso inaad soo sunnaysan iyo wax lamida inaad iska gasho waa karaahiyo xadiidkii saxiixa ahaa saxiixa ku jiray ba wuxuu idaa uqiimat الsalaatu falaa salaata ila اlmaktuuba haddiiba salaadii la aqiimo salaad la tukanayaa ma jirto tii faralka ahayd mooyaane marka waa karaahiyo waxaa la midaba ilayin culamadu marka la aqiimo markaad ogtahay in aqiimki dhow yahay oonad ka gaadhsiinan sunnaha waad iska taagnaanaysaa inta la aqiimayo kol haddaanad ka gaadhsiin karin haddii adigoo ismoodaya inaad ka aad ka gaadhsiinaysa aad salaaddii iska gasho adoo salaaddii sunnaha ayd ku jira la aqiimo maxaad yeelaysaa waad isqiyaasaysaa jamaca ma ka gaadhaysaa mise kama gaadhaysid jamacna maxaad lagu soo gaaraa dee salaanta dambe intaan imaamku salaada ka bixin adigu sunahaagan ma dhamaysanaysaa jamcan ma gaari karaysa mise ma gaari karaysid baad qiyaasaysa markaa haddii aad ka gaadhsiin karaysid oo jamca oo aan laga bixin aad salaada gaari karaysid kol haddaad salaadii gashay waxba ha ka bixin yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha waaطiicuu rasuula walaa tubطiluu acmaalakum acmaashiina ha burinina baa layidhi waad iska dhammaysanaysaa kolkaad ka baxda unbaad la gelaysaa salaada laakiin haddii aad ka baqayso jamcuba inuu ku dhaafo salaadaba laga baxo adigoo sunnahan ku jira dee xaaladdaa iyada ah waad iskaga baxaysaa wuxuu yihi waman xadara waqad uqiimat الsalaatu lam yashtagil canha binaafilati wain uqiimat huwa fi الnaafilati walam yaksha fawta اljamaacati atamaha ama hadduu jamaacadii inay dhaafto ka baqayo dee waxa u fiican ilanlabu kala dooranaya inuu sunihiisii dhamaystirto walaa tubtilu acmaalkum ta iyo inuu warkacu maca raakiciinu jamca ka gaaro iyo tafdulu salaatu اljamacati salaat alfadli bisabcin waishriina daraja markaa labadii fadli baa loo eegayo waxaa loo dooray tii toddobi iyo labaatanka ahayd inuu gaaro baabu sifati aimati kani wuxuu baabu yahay imaamyaa noqon kara cid walba cid ma tujin karto imaamyada tilmaamahoodii waajibka ahaa iyo kuwii mustaxabka ahaaba kuwii fiicnaa iyo kuwii khasabka ee daruuriga ee maaragtay waxa la-aantood aanay iqtidaaha iyo ku-xidhashaduba asaxaynin labadiiba halkan waa lagaga hada wuxuu yidhi asunatu sunadu an yauma alqowma dadka waa inuu tujiyo aqra'uhum ka ugu qur-aan akhrin og wa afqahuhum uguna fiqi badan hadduu labadii suga isu geysto fiqigiina uu kaga horeeya fiqiga laga hadlayaana waa fiqigii salaada axkaamtii salaada isagaa dadka kaga horeeya quraanka aanka iyo xifdintiisiina isagaa kaga horeeya dee kaa la hormari maayo kaasi dadki isagaa tujinaya hadduu doonaha cod xumaado oo kuwa aada u cod macaan oo dananaya meesha ha joogaan kaa qur'aankana aankana xifdisan fiqigana ka yaqaana qur-aankana inta aana xifdisanayn xifdisan ayaa salaadda iskale weliba lama jeclaysto inuu u daysto mid ama ka cod fiican ama wax la mida inuu u daysto xataa lama jeclaysto waa la karaahiyeysta inuu isagu dadka tujiyo weyn maadaama qur'aankiina si aanay u xifdisanayn aan u garanin u garanayo fiqigii salaadana uu kaga horeeyo uu labadiiba isku darsaday isagaa la horreysiinay fain zaada waaxidun bilfiqhi hadduu midi fiqiga ku horeeyo aw bilqiraa'ati ama qiraa'a ku horeeyo fa huwa awlaa kaasaa mudan waa maxay fain zaada waaxidun bilfiqhi macnaheedu qur-aankii waa laga siman yahay rag garba siman ku ah qur-aanka ayaa meesha jooga laakiin mid baa fiqiga ku horeeya aw bilqiraa'ati ama fiqigii baa laga siman yahay axkaamtii salaadda isku sibaa loo yaqaanaa raggan meesha jooga laakiin qur-aankii baa lagu kala tegayoo mid baa ku horeeya dee kaa horeeya ayaa fahuwa awlaa isagaa mudan haddii qur-aankii laga simanyaoo fiqigii midi ku horeeyo kaa fiqiga ku horreeyaa loo dhiibayaa imaamka haddii fiqigii ay ka siman yihiin laakiin midi qur-aankii ku horeeyana kaa qur-aanka ku horeeya ayaa iyadana xaaladdaa loo dhiibay in zaada waaxidun fi lfiqi ama bilfiqi haddii midi fiqigii uu ku horeeyo wa zaada aakharu mid kalena uu ku horeeyo fi lqiraa'ati ama bilqiraa'ati qiraa'adii uu ku horeeyo fal afqahu awlaa xaaladaana kii fiqiga iyo axkaamta salaada ku horeeyey ayaa imaam noqonaya marka halkan waa maxay waa isweydaarteen labada mid waliba fiqigana wuu ku fiican yahay qur-aankana wuu ku fiican yahay oo faatixada si fiican buu akhriyaya laakiin midna fiqiguu ka kale kaga horeeyaa midna qur-aankuu ka kale kaga horeeyaa suurada aanu isagoo xifdisanayn ama qiraa'aad aanu aqoon ayuu yaqaanaa markaa labadii mid walba sharaf aanu kan kale lahayn ayuu mid waliba leeyahay haddaba labadii keebaa la horreysiinaya waxaa la horreysiinayaa buu ku yidhi sheekhu fiqigii baa lagu horrey kii fiqiga yaqaani ayaa la horreysiinaya fain istawayaa fii daalika intaa hadday ka sinaadaan fiqigii waa isku heer qur-aankii waa isku heer ma kala horeeyaan labaa labadiiba wixiiba ka sinaaday qudima waxaa la hormarin ashrafuhumaa kooda xagga nasabka shariifka ku ah ka shariifka ah xaggii nasabka ku horeeya ee reer bani haashim ka soo jeeda haddaan reer bani haashim meesha jooginna reer banilmualib ka soo jeeda haddaan reer banilmualib meesha jooginna quraysh ka soo jeeda haddaan qurayshi jooginna kinaana ka soo jeeda ayaa la hormarinaya oo qadimuu qurayshan walaa taqadamuuha ayaaba dee la soo guuriyey waar quraysh horraysiiyo oo ha ka hormarina marka ashrafkii ayaa la horreysiinayaa buuli wa asannuhumaa iyo labada kooda weyn labada kooda weyn waa hadday islaamnimada ku dhasheen hadday soo islaameenna ka weyni waa kii soo hor islaamay u eeg markay islaamnimada ku dhasheen ka weyni wuxuu noqonayaa dee kii hor dhashay uu noqonaya hadday soo islaameenna ka weyni wuxuu noqonayaa kii soo hor islaamay oo dee halkaasaa baasha laga soo bilaabayaayo shan sanuu musyaa waa shan jir kan kana laba sanuu musyaa laba jirun baa laga soo qaaday markaa laba jir iyo shan jir hadduu doonakaasi lixdan ha ahaado kana afartan ha ahaado laakiin intan muslimka wixii gaalnimo kusoo dhamaaday waaas waa wax iska laquyo gubtay intan islaamkaa la tirinayaa markaa kana shan jir baa laga soo qaadaya kana laba jir dee kaa shan jirka ah markaa la hormarinayo fain istawayaa fii daalik nasabkii way ka siman yihiin da'diina way ka siman yihiin qudima waaa lagu horma waxaa la hormarin aqdamuhumaa hijratan hadday dad soo hijrooday ahaayeen ama aabbayaashood soo hijroodeen koodii soo hijro horreeyey soo hor hijrooday ayaa la hormarinaya fain istawayaa fii daalika intaaba hadday ka sinaadaan qudima waxaa la hormarin awracuhuma war bal waxaa la odhan xagga xalaal miirashada aynu u baydhno oo kooda xalaal miirashada badan ee wuxuu ka shakiyaaba ka taga wixii lagu qabsadaba u daaya kaasaa la odhanaya war kaasaa salaadiisu iyo ducadiisu aqbal iyo ijaabo u dhowdahay isagu dee dadka ha fain istawayaa fii daalika intiina hadday isku mid ka noqdaan de xaaladdu markaa way adkaatay uqrica baynahuma waa loo qori tuuraya kii markaa qorigiisu soo baxo ayuunbaa dadkii tujinaya waaya bal intaynaan saaxiibulbeytka marin halkan markaa musanifku raximah llahu taala wuxuu kaga hodlay altaqdiim bisifa baa la yihahdaa ataqdiim bisifa in lagu hormariyo qofka imaamka noqonaya tilmaan uu leeyahay iyo sifo wanaagsanoo uu leeyahay marka qur iyo fiqigaa uga horeynaya horta waxa la eegayo hadday qur-aanka iyo fiqigiiba uu dadka kaga horeeyo kaacidina kuma haysato haddii uu mid dadkii kala siman yahay midna uu kaga horeeyana waa la mid mid waa lagula siman yahay midna isagaa u gaara de xaaladda iyadaana isagunbaa horeynaya hadduu mid ku horeeyo midna lagaga horeeyo fiqigiibuu ku horeeyaa qur waa la maaragtay waa lagaga horeeyaa isagaa la hormarinaya kaa fiqigaa la hormarinaya ilaa aakhirihi waxaa markaa loo dali jiray saxiixa ahaa ya umu lqowma aqra'uhum likitaab illaah dadka waxaa tujinaya ka kitaabka ilaahay ugu yaqaana fain kaanuu fi lqiraa'ati sawaaan hadday qur-aan akhriskii ka siman yihiin fa aclamuhum bisunna sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam kooda aqoon badan ayaa markaa dadkii tujinaya fain kaanuu fi sunati sawaan hadday sunnadiina ka siman yihiin faaqdamuhum hijratan koodii ugu soo hor hijrooday ayaa la horraysiinayaa fain kaanuu fi lhijrati sawaaan hadday hijradana isku mid ka ahaayeen faaqdamuhum sinan koodii kooda da horeeyey ayaa la horraysiinayaa riwaayad kalena waxay ahayd faaqdamuhum silman koodii soo hor islaamay ayaa la horraysiinaya marka xadiidkaasi wuxuu yidhi dadkii ka qur-aanka ugu yaqaanaa tujinaya waaya waxay markaa halkaa ku xambaarayaan fuqahadu waa markay fiqigii isku midkan yihiin ama kaa qur-aanka ugu akri akrin ogi uu afqahiina maxay saa u samaynayaan nabigu aqra buu yidhi markii dambena faaclamhum bisunna buu yidhi waxay sidaa uleeyihiin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi khudu qur'aana min arbaca soo maha qur-aanka afar ka qaata abubakr kumuu jiri oo laguma darin afarta qur laga qaadanayo sidoo kale xadidka waxaaba isagana maarata aqra'ukum ubay ubay ibnu kacbi baa qur-aanka idinku akrin og haddana markii salaaddii la yimid nabigu alayhi salaatu wasalaam yuu u diray abubakr buu diray nabigu alayhi salaatu wasalaam muruu abaa bakrin fal falyusalli binnaas waar abubakr u sheega dadka ha ubayi u yeedho lama odhan abu zayd alansaari u yeedhona lama odhan zayd ibni thaabit u yeedhona lama odhan raggii qur-aanka afartii qur-aanka waajib salim mawla maarata xudayfa u yeedha lama odhan abubakar u yeedha maxaa markaas sidaas ay ku dhacday waxay leeyihin fuqahadu yowm lqowma aqra'uhum de waa markay markaa qur-aan akhriskii iyo fiqigii salaadda ay maaragtay ay ka siman yihiinoo afar kale isagana qabadsiiyeenoo saxaabadu markay qur-aanka baranayeen toban aayadood bay horta baran jireen ilaa ay fahmaan oo fiqigeeda ay yeeshaan kamay gudbi jirin deetana waxaabay u badnaydba kooda ugu qur-aanka badanbaa uguna fiqi badnaa sida badan saasaa loo yihi yowma alqowma aqrahum likitaab illah oo ka ugu qur-aan badan baa inta badan weeye fi lkhaalib weeye sida khaalibka ka ugu qur badan ayaa uguna fiqi badnaayo walya umakuma akbarkumana xadiid kalu ah sidoo kale maaragtay waxa weeye akarukum qur'aanan na waa isaguna xadiid kalu ahaayo waa kii marka camr bn salima oo imaamka ku noqday ka idinku qur-aan badani salaada ha idin marka halkaas intaasoo xadiid markii laysu geeyey laguna daray xaggii macquulka kaasi waa xaggii manquulkee xagga macquulkana waxaa la eegay salaadu qur-aanka ay aadka ugu baahan tahay waa faatixada faatixadii raggani waa wada yaqaana qur-aanka kale iyo fiqiga marka la eego baahiday fiqiga u qabta salaadu ayaa ka weyn baa la yidhi baahida ay qur-aan fara badan oo la xifdisan yahay u qabto oo salaada xawaadisteeda iska badanoo waxyaalaha dhexdeeda dhaca deetana kii aan fiqigu aada ugu baxsanayni de waxaa laga yaabaa inuu khalkhalaba sidii kii dadka kusoo jeestay maxaad leedihiin kolkii waxay doonayaanba garan waa markaa de waxa weeye maarayn bay u baahanaysaa markii ay wax kugu yimaadaan inaad maarayso wixii wixii lagu maaraynayni waa fiqigii markaa kii fiqiga ugu yaqaanay ayaa dee waxa weeye u mudan halkaasay markaa intaasoo markii laysku rakibay ayaa markaa waxa soo baxay fiqigii iyo qiraa'adii haddii maaragtay laisweydaarsado fiqigaa markaa la horraysiinaya hadday markaa fiqigii iyo sunnadii ka sinaadaan fiqigii iyo qur iyo sunnadii oo yaani fiqigii iyo qur ay ka sinmaan maxaa la horraysiinaya sheekhu wuxuu ina yidhi xagga sharaftii waxaa la eegayaa da'da da'da iyo iyo iyo maaragtay nasabka ayaa la eegayaa buu laakiin sida saxda muctamadka ah waxaa la eegayaa oo laga soo horraysiinayaa hijrada waayo xadiidku wuxuu tilmaamay markii fain kaanuu fi sunati sawaaan faaqdamuuhum hijratan buu xadiidku markaasay u soo kala hor hijroodeen baa la eegaya intaan da'da la eegin aan nasabka la eegin hijrada lafteedana waxaa ka soo horeynaya awraca u sheekhu u dambaysiiyey xalaal miiradka markaa kaa warica ah baa halkan isaga laftiisa la keenayaayo halkan xadiidku fain kaanuu fi sunati sawaan faaqdamuhum hijra uu leeyahay waxaa laga hadlayaa dad isku xalaal miirasho wada xalaal miirad leh laakiin hadduu midna xalaal miirasho badan yahay midna aanu xalaal miirasho badnayn dee kaa cadaaladda badan ee quman ayaa ka horeynaya hijrada keliya in la eego ictibaaru hijra hijrada inuu qofkani soo hor hijrooday waxaa ka mudan inuu qofkan kale ka toosnaan badan yahay marka kaa toosnida badan ayaa la soo horraysiinayaa kadib baa hijiradii la eegayaa hijrada kadib ayaa waxaa la eegayaa da'dii iyo da'dii iyo markaa sharaftii da'dii iyo sharaftii markaa ayaa la eegaya da'dana waa inaga fasirnayoo dee waxaa lagu fasirayaa soo hor islaamkiio labadan riwaayadood xadiidka ayaa dee laga kala qaadanaya midna fa aqdamuhum sinan bay tihi silman deetana waxaaba la yidhi dee markaa da'da intii gaalnimo lagu dhamaystay macno ma lehe intii islaamnimada unbaaba tirsan markaa fa aqdamuhum iyo fa aqdamuhum silman isku midun bay noqonayaan labadaa riwaayadoo iskhilaafa isku midun baabay noqonayaanoo da'dii la ictibaariyey ayaa waxay noqonaysaa da'dii islaamnimada sheekhu halkan ashrafkii iyo asankii wuu isku martabad buu ka dhigay laakiin iyaguna way kala horreynayaanoo dee asankaa horreynaya walya ummakuma akbarukuma kiina weyni ha idin tujiyey wuu nabigu alayhi isalaatu wasalaam ama xagga sharafta dee axaadiidan imaamada laguma qadimu quraysha taa guuduun mooyaane halkan laguma maaratay xadiidkan lagumaba tilmaamin haddaba ashrafku wuu ka dambaynayaa asanka markay da ka sinmaa ayaa xaggii markaa nasabka loo eegaya intaasi waa taqdiimkii xaggii sifaatka intaa hadday ka sinmaan sheekhu wuxu uhi waa loo qori tuurayaa culamada qaarkood de maaratay qaybo kaley soo geliyeen oo iyaduna ictibaar leh oo xaggii cod wanaaggii oo kale marka intaasoo dhan ka soo sinmaan kii codka fiicnaa dee waa laga hormarinayaa kii uu markaa ka codka fiicnaa ilaa ay xataa ka soo gaadheen qofka ka nadaafada badan baa laga horreysiinayaa kuu ka nadaafad badan yahay bal xataa waxay yidhahdeen ka qurux badan baa laga horreysiinayaa ka uu ka qurux badan yahay maxay markaa xaggii ka eegeen waxay ka eegeen qofkan muuqaalkiisa iyo qaabkiisu dee dadkiibu soo jiidanaya jamciba badanaya bay yidhahda oo ninkaa nadiifta ahee codka macaane joogga lehee maaragtay jidhka ilaahay subxana wataala bastatan fi lcilmi waljismi la siiyey dee maaragtay waxa weya jamciisu wuu badanaya markuu jamcii batna ajarkii baa badanaya marka marka kaa jamcu u badanayo in markaa la horreysiiyo lasoo hormariyo ayaa de ka mudan mid jamciisu uu yaraanayo in la hormariyo markaa cod wanaaggii xaggaasuu isaguna ku helayaa ictibaarta xaggaasuu ka helaya intaa kadib buu sheeku wuxuu gelayaa wuxuu inoo sheegay intaa wixii kasoo haray waa loo qori tuuraya adi wax lagu kala fadilo la waayo waa loo qori tuuraya marka dambe wuxuu hadda gelayaa markaa altaqdiim bilmakaan in meesha la joogo daraaddeed qof la horreysiyo wuxuu yidhi wa saaxibulbeyti ninka guriga leh ayaa awlaa ka min gayrihi dadkii kale afqihiyo aqriyo kii quraanka aanka yaqaaniyo kii fiqiga yaqaaniyo wax alla wixii dhanba isagaa ka horayna gurigiisi baa la jooga marti baa loo yahay wa imaamulmasjidi masjidka imaamkiisii ayaa axaqu min hayrihi ciddii kale ee u timaadeen imaamkii masaajidka ahayn isagaa ka xaqle wasulطaanu sulطaankii madaxweynihii iyo barasaabkii axaqu isagaa ka mudan min saaxibilmanzili kii guriga lahaa ee gurigiisa la joogay iyo wa imaamilmasjidi kii masjidka imaamka ka ahaa ee masjidkiisa la ysugu yimid muqadam bimakaan baa kuwan la yidhaahda meesha la joogaa la eegaya nin baa gurigiisii la joogaa de ninkaa gurigiisa la joogaa xaq u leh dee waa hadduu markaa iyo wixii saxayo laakiin hadduu ummi yahay dee dadkii tujinba maayo marka xaaladdaa lafteedana wuxuu xaq u yeelanayaa inuu markaa magacaabo cidda dadka tujinaysa ninkaa guriga leh oo nabigeenu alay sla sl wuxuu yihi walaa yaumana arajulu rajula fii sulaanihi war ninku ninka yaanu meesha maamulkiisa ku dhex tujinin meel maamulkiisiiya yaanu ninku nin kale imaam ugu noqonin marka dee gurigiisu waa maamulkiisii isagaa tujinaya laakiin isagana waxaa lagala wareegaya hadduu madaxweynihii gurigiisa maalintaa joogo ama bara saaxibkii baa guriga jooga isagii iyo inta kaleba isagaa ka mas baa la yidhi oo meeshan la joogo maanta intan aagaa la joogo isagaa dee ka mas hadduu bara saaxibku gobol kala tago shicib buu noqonaya oo suldaan ma laakiin intaa gobolkiisii la joogay isagu uu ka talinayey de isagaa markaa mudnaanta leh xataa hadduu masaajidkii yimaado oo imaamkii dadka tujinayna uu joogo madaxweynihii uu yimaado madaxweynuhu isagaa salaada yeelanayo soo arki maysi hadduu doono markaa iska noqdo dee nin aan markaa iska caamo oho aan sheekba ahayn kol hadduu faatixadiiya intii saxayo isagaa qoladan haddaba waxa loo sunneeyaa cidda ka mudan inay udhiib u dhiibaan ilaan qoladan waa la xurmaynaya mekaankuun baa lagu xurmaynaya imika eeg salaaddii oo loo daneeyey maaha arrintani intii hore tii hore waynagii lahayn inuu u daysto waa karaahiyo oo kii markaa maaragtay soo baxay inuu qof kale u daystaa waa karaayo laakiin halkan waxa iska fiican inuu u daysto cid ka wanaagsanoo ama qur-aankii kaga fiican ama fiqigii kaga fiican ama ka xalaal miirasho mudan ka xalaal miirasho badan inuu u daysto ayaa wanaagsanoo arrintani dee may ahayn salaada danayn loo danaynaye sidii tii hore tii hore danaynba salaadaa loo danaynay marka hadduu cid kale u dhiibo macnaheedu waxa weyaan dantii salaaduu ninkaasi meel kaga dhacay laakiin halkan isagunbaa la xurmeeyey dee hadduu xurmadii isaguna intuu isdhul dhigo uu cid maaragtay salaaddii dan waa uu dhiibo wanaag buu sameeyo si fiican ayuu yeelay taas wey wuxuu yidhi adaba wa saaxibulbeyti qofka gurigale ayaa awlaa min hayrihi wa imaamulmasjidi axaqu min hayrihi waa imaamkii masjidka raatibka ahaa ee markaa dee u magacownaa wasulطaanu axaqu min saaxibi اlmanzil sultaanku isagaa qofkii guriga lahaa iyo wa imaam almasjid imaamkii masjidkaba isagaa ka xaq leh iyo sultaanka laftiisa suu kala sarreeyo weeyaan baa lay hadday saabkii gobolka iyo madaxweynihii isugu imaadaan meesha yaa yeelanaya dee madaxweynaha yeelanaya wasaaradii iyaga ma garanayo meel alle meelay gelin iyagu de iska iyaga shaq baa loo dira meel lama xukumaan malaha soo maha ilan bar gobolka uxukumaya isagu markaa xafiiskiisu buu daa xukumaya sida muuqata marka hadday wasaaradda loogu yimaado de malaha wasaaradda isagaa tujino de isagaa meesha markaa e laakiin de isagu maaragtay gobolladii maamulkuma laha maya de bara saabka gobolka xukuma kuma xukum wuxuu uhi wasulطaanu axaqu min saaxibi اlmanzili wa imaami اlmasjid waaya su-aalaad aysa wuxuu yidhi walbaaliqu awlaa min asabiy halkanna wuxuu inoo gelayaa sifaat kale oo aan ahayn xaggii cilmiga iyo xaggii aan ahayne tilmaamo kaleo dadku ay ku kala duwayn waa sifaat kale oo iyada lafteedana ictibaar leh wuxuu yidhi walbaaliqu qofkii qaangaarka ahaa ayaa awlaa ka mudan min asabiyi kii aan qaangaarhka ahayn walxaadiru qofkii nagaa een musaafirka ahayn ayaa awlaa ka mudan min almusaafiri kii safarka ku jiray waalxuru kii xorta ahaa ayaa awlaa ka mudan min alcabdi addoonkii waalcadlu qofkii toosnaa ee cadaaladda lahaa yacni qumanaanta lahaa ee qumanaaye hagaagsanaa ayaa awlaa dhaama min alfaasiqi maxaanu dhahnaa kii yacni dembiga faasiq ah ama dibjir baanu dhahnaa mise maxaanu dhahnaa yani iska qofta dambiya iska dhex dabaalanaya oo aan macsiyada iska ilaalinayn kii ahaa kaa cadligee markaa toosan ee dhowrsoon ayaa dhaama wa gayru waladi zinaa ilmihii zinada ku dhashay cid aan ahayn ayaa awlaa ka mudan min waladi zinaa ilmahaa zinada ku dhashay walbasiiru kii indhaqabay ayaa cindii aniga agtayda awlaa ka mudan min alacmaa kii aan indhaqabin wa qiila waxaa la yidhi huwa ka maaratay indhoolahaa iyo walbasiiru ka indhaqabaa sawaaun way siman yihiinoo midna lama odhanayo kaa isagaa ka mudan dhowr tilmaamood alka noo sheegay qofkii qaangaarka ah iyo kii aan qaangaarka ahayn kii qaangaarka ahaabaa ka mudan sababtu waa maxay dee waa laysku haystaaba kaa aan qaangaarka ahayni dadkii hadduu salaada tujiye ma ansaxaysaa mise ma ansaxaysa la laysku haysta culamadu isku haystaa shaafici uun baa yidhi waa ansaxaysa saddexdii kale halkan soo taagan ole ma ansaxayso xadiiskana isagaa ku jooga oo de xadiiskii camr bnu salime iyobuu deliishanaya oo ilmo yaroo markay arkeen inuu qur-aankii ka yaqaano ay dee saxaabadii u dhiibeen marka way asaxaysaa imaamkii in laga dhiga ilmaha laakiin maadaama culamadii dhexdoodii muran dhacaya salaadaasi ma asaxdin mise ma asixin ku aan muran ku jirin oo qaangaara in loo dhiibo dadkii uu tujiyo ayaa mudan taasi waa taas qofkii nagaa yani muqiimka aha aan isagu musaafirka ahayn ayaa ka mudan buu yidhi kii musaafirka ah musaafirka markaa halkan la sheegaya musaafirka ducadiisa la aqbali jiray waa musaafirkii salaada gaabinayay musaafir oo dhan maaha waa musaafirkii gaabsanayey marka iyagii ma gaabsanayaan isagiina wuu gaabinayaa dee salaadii buu ka baxayaa iyadiyo salaadii iyay qayba u dhiman tahay oo salaadii qayb baa bilaa jamac noqonaysa marka inay iyagu tujiyaan oo salaadoo dhami ay sidaa jamaaca ku noqoto ayaa dee mudan sidoo kale qof addoona iyo qof xora de qofkii xorta ahaabaa ayaa maaragtay mudanoo salaada imaamnimadii waa nooc mas-uuliyada addoonkana mas-uuliyadda waa laga ilaliya de qof mas-uuliyad qaadaya maaha isagiibaaba laleeyahay qofkii faasiqa ahaa ee aan toosnayn de isagana qur-aan kastaba ha yaqaano fiqi kasta ha yaqaano ka cadliga ahee eh, quraan aan kooban iyo intaa yaree salaadda maarata asaasiyaadkii salaada hagaajinaya ayaa ka mudan maxaa yeelay kan lagumaba kalsoonaanayo inuu maaragtay salaada hadduu doono bilaa weyse ku galay iyo in kale markaa kaa faasiqa haddii lagu doo tujado way iska ansaxaysaa waa karaahiye ba uma banaano dawladdu inay soo magacawdo nin faasiq oo imaam masaajid ay u soo magacdo iyada uma banaano waa ka xaaraan laakiin hadday soo magacaabaan dadku inay iskaga daba tukadaan way u banaanaanoo dee salaadda way ka ansixi laakiin waa kale inay masaajidaha kale iska tagaan oy ku cidleeyaan oy meesha u cidleeyaan baa la qaatay ilmihii xaaraanta ku dhashay isagana waa laga mudan yahay oo dee ah, dadkii waa wanaagsanaaye selafkii taabiciintii iyo qaar badani karaahiyeysteen inuu imaam noqdo midda kale marka dee la ogaado ninkan in aan nasabkiisu fiicnayn oo qofkan de aanu nasab ba lahayn oo caynkaa de hawshiisu ay sidaa tahay waxoogaa dadku yar dhibsanayaano inay masaajidii ka tagaan oy meelo kale iska tagaan ayaa laga yaabaa markaasi aantaasi u dhicin in markaa imaamkii loo soo magacaabo qof markaa nasabkiisi iyo wixiisi yihiin ayaa wanaagsan qofkii indhoolaha iyo qofkii indhaqabay sheekhu wuxuu aniga ka indhaqaba ayaan anigu u arkaa inuu ka mudan yahay xagguu ka eegay dee wuxuu ka eegay qofkii indhaha la'aa dahaaradii salaaddii dahaaray u baahan tahay qofkiina markaanu indha qabin dee waxaa laga yaabaa najaasaad iyo waxyaalo nasuuligiibuu gelaya hawluu u baahan yahay ismana arkayo wuu un dee wixii markaa halkii u maleeyunbuu damayraya waxbaa ku duulduuli karaya marka xaggii dahaarada ayuu dekani kaga horeeya marka isagaa ka mudan buu yidhi waxaase la yidhi buu yidhi oo kale ay tidhi way siban yihiin kaa culamada kale tiri baanay culammadu rajixin oo waxay yidhaahdeen waa run oo kani dee xaggii nadaafadda uu kaga horreeya dahaaradii kanna xaggii khushuucduu kaga horreeyaa bu yidhahde oo kan indhaqabaa dee indhuhu kulba wax la raacaya xaggan eegya iyo xaggan eegya iyo maaragtay wa maarata kii laakiin aan indha maaratay indhoolka ahaa dee salaadiisaasuu ku mashquulsanya wax arkayo wax arkayo mashquulinaya ma jiraan salaadiina dee ha u baahato wayse iyo dahaaree dee khushuucdiina u baahantao fadligi iyo ajrigu xagga khushuucda ayaaba ku siyaadaa ducadii aqbalkeeda iyo hawlihiina qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waaba ka ilaahay subxana wa tacala yidhi khushuucdu waa wax meel sara ah. marka mar hadday sidaa tahay dee labadii midba dhinac buu ka horeeyaa hasin ha sinmaan baa la yidhi qaarkoodoo indhoolahaa la hormarinaya yidhina way jiraanoo khushuucda rajaxe oo yidhi ka weyne kan shardi ha noqotee laakiin haddana khushuucdii dee ajarkeediiy hawsheediiba aada u weyn khushuucdaa ha la hormariyeyni way jiraan wsala allahu waslama calaa nabiyina maxamed wallahu aclam jaak la laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin ilaa bitaqwa iyo eh, qudima ashrafuhuma kooda ashrafka abaa la hormarinaya sidee laysu waafajinayaa buu yidhi qof carabihi kama fadli badno qof cajamiya alla kacabsiga mooyaane mushkilad male xadiid kalaa jiroo odhanaya in allaha istafaa kinaanata min waladi ismaaciil saba ma wastafaa qurayshan min kinaana wastafaa haashima min qoraysh wastafaanii min haashim min bani haashim ilaahay qoraysh wuu doortay kinaanoo kasii weyna wuu doortay qorayshna haddana reer bani haashim buu ka sii doortay reer bani haashimna nebi maxamed buu ka doortay alayhi salaatu wasalaam miyaynu odhanaynaa ilaahay muxuu nabiga ummadda uga fadilay isagaa wada abuuree miyuu isku mid ka dhigay maynu odhanaynaa ma odhan karno halis baynu gelayna ma odhan karna ilahay muxuu qoraysh u fadilay sidoo kale ma odhan karna maxaa reer ilaahay khalqigiisii weyaan isagaa fadilay waxaad lahayduu kuu diiday adigana ma jiro marka dadkii ilaahay uu fadilay waa la fadilaya alla kacabsigiina de waa halkiiso markay ashkhaas noqoto hadhow jannada waxaa lagu gelayaa qoraysh buu ahaa iyo halkan waa maamuus sow madaxweynaha maamuusa laynama odhan sow odayga da-daa ah maamuusa laynama odhanin macnaheedu ma inuu da buu jannada ku gelayaaba hadhow aakhiro ilaahay agtiisa waxaa fadli iyo lagu kala helayaa iyo jannada lagu helayaa waa alla kacabsiga laakiin maamuuska adduunyo waxyaalo fara badan baa lagu helaa da baa lagu helaa nasab fiican baa lagu helaa dhal culamo qofkii inuu yahay buu ku helaa soo garan maysid markaa wax iska dhici kara soomaalida buu yidhi qabaaisheeda sidee loo kala horreysiinaya adaa soo baari doon haddaan anoo saahi ah ka hor rukuuco imaamkuna uu qiraa'ada dhammeeyey anna aan doorto in aan rukuucda ku sugo kadib uu suurad kale bilaabo miyaan soo laabanaya de khiyaarkii wuu ku yaalla maanad soo laaban kar dadka rukuuc iska dheeraysanaysana ood adkaarta iska akrisanaysa o de intaa rukuucda kusugaysan way kuu furan tahay haddii ma'muumka haddii ma'muumku kadib dhaco saddex rukni iyo wax ka badan ma buraysa may ma burayseen saddex hadday ka badato yani isagoo weli qur-aankii akhriyaya hadduu imaamki intuu rukuuco rukuucdii ka soo kaco sujuudo sujuuddii ka soo kaco haddana sujuudo uu sujuuddii kale ka soo kaco wuu iska daynayaa faatixadii wixiu akriyo halkaa imaamku markaa marayo ayuunbuu kaga biirayaa ragcaddaasna ragcad ka tagtay oo dib ka soo qalin doono ayay noqonaysa haddii la rukuuco anna aan soo galo masaajidka oo aan rukuuco anoo safka soo gaadhin sideen safka ku soo gaaraa ilain haddii kale salaadaa buraysee salaadu ma burayso insha allah way noo iman doontaa darsigeenna habeen doon ayaynu ku arki inaan i burayn man adraka alimaam fi tashahud اlakhiiri fakabara wasalama alimaamu qabla an yejlisa hal adraka aljamacata haa haddaad allaahu akbar tidhaahdo sidaadaad u tilaysna assalaamu calaykum yidhaahdo de waad ku xidhatay kala dad ku xidhatayna salaada jamceedii waad soo gaadhay wallahu aclam